ilahi rab lcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa alihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu kitaabu lxaji hada kani kitaabu lxaji xajkii ayuu u kitaab yahay xajka axkaamta kusoo aroortay cadaynteeda ayuu u kitaab yahay baabu fadlihi baabu bayaani fadlihi xajka fadligiisa cadayntiisa wa bayaani man furida calayhi iyo bayaani man qof cadayntiisa furida caleyhi lagu fardiyeelay xajka dadka lagu fardiyeelay iyo fadliga xajka ayuu ku halkan wuxuu ka gelaa ruknigii shanaad ee arkaanta islaamka waana xajka xajka lugada waxaa lagu yihaha alqasdu watayamum ayaa lagu yihaha qasad iyo uqasdid alxaju waa bimacnaa alqasdu waa qasdi in loo qasdo sharcigana waxaa lagu yihahdaa alqasdu ilaa beyt illahi alxaraam ilaahay beytkiisa xurmada badnaay oo loo qasdo fii waqtin maksuus waqti maksuusa loo qasdo acmaal maksuusana loola qasdo xajka faradkiisana qur-aankaa caddeeyey iyo sunnada iyo waxaa caddeeyeen iyo ijmaaca oo alla wuxuu yihi walilaahi cala annaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila alla dadka korkooda waxaa ugu sugan xiju lbeyti beytka xajintiisa kacbadaas in loo qasdo meel kale oo xaj uu aada lagu yiri ma leh oo aan meeshaas ahayn nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa kaloo isagana ka sugnaatay inuu yidhi ayuha nnaas in allaha farada calaykum alxaja faxajuu alla subxaana watacaala xaj ayuu idinku farad yeelay xajiya ijmaacu lmuslimiinna waa ku guntame arkaanu lislaamna waa kamid yahay buniya alislaamu calaa khamsin shahaadati an laa ilaha illa allah waanii rasuulu llah waiqaami asalaa waitaai zakaa waxaji lbeyti wasawmi ramadaan iyadana marka xajki waa ku jira arkaanlislaam uu kamid yahay xajka نعم ayb munkirka xajka qofka inkiraana munkiru wujuubihi kaafirun xajka waajibnimadiisa qofka inkiraana waa gaal ilaa inuu yahay maane ilaa an yakuuna qariiba cahdin bilslaami aw nasha'a bibaadiyatin baciidatin can ilislaami waahlihi ilaa inuu yahay nin hadda dhow soo islaamay maahane ama nin kusoo koray baadiyo islaamka ka fog meel yani muslim iyo diin aan oolin nin kusoo koray loo cudur daara haduu yidha xajka waajib ma ah laakiin nin magaalo ku koray xajka inuu waajib yahay hadduu diido waa gaal ayb dadku siyaabo badan bay ugu jeesjeesaan ogow war xajka ma aadid ilaahay xoolow ku siiyey ayaad leedahay markaas wuxuu ku leeyahay maanaa toddobaatan sano gaari maanaa lixdan sano gaari waa jees jees waajib iguma aha camal maxaa toddobaatan ka galan xaj waajib kugu yahay mar haddii xoolo ilaahay ku siiyey iyo caafimaad ilaahay ku siiyey fadligiisoo marka ka hadlayaa iyo ciddan lagu fard yeelayo can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala abi hurayra waxaa laga wariyey rasuulka caleyhi salaatu wasalaam inuu yidhi alcumratu cumro ila alcumrati ilaa ka cumro kafaaratun kafaaro weeyaan waa dembi dhaaf limaa beynahumaa labadooda waxa udhexeeya laba cumrood waa kafaaro inta udhexayso ayaa lagu dhaafaa dembi dhaaf alcumratu cumro ila alcumrati marka marka la cumro iyo xaji laga hadlaayo cumro waxaa la yidhaahdaa in beytka loo qasdo oo la dawaafo sacyi bayna safaa walmarwana la sameeyo madaxana la xeerto nin haduuya naagtun ay waxyar tinteeda ka goysa camalkaasaa cumro layihaa cumro intaas bis wa hadhow xaj iyo cumraha isku khaldin xajna waa ka ballaaran yahayo xajku isaga waxaa la socoto mabiitu mina iyo eh, mabiitu musdelifa iyo wuquufu carafaat iyo eh, ramyuljimaar haji gowra waxaa la socdo eh, xalqi kale oo xajku uu gooni u leeyahay dawaaf lwidaac howlo kale waxas isagu leeyahay laakiin ninka muctamirka maka isaga kama dhexbaxayo saidka masjidul xaraamka ku dhamaysanaa bixiisa dham farqiga marka waa kaas alcumratu marka cumro ila alcumrati ilaa cumro kale kafaaratun weeyaan limaa baynahuma xadiidka marka waxaa laga qaadaya cumrada la badsado cumrooyinka in la badsan kara haddaad bishaan cumraysato haddana bisha dambe aada cumraysateen inta u udhexaysa dembigeeda waa lagu dhaafay xadiidka waxaa laga in cumrada la badsado xataa marka aada xajka aada xajiso kabacdi ood maka iska joogtay culamada qaar waxay leeyihin inuu qofka maka ka baxo hadba kusoo laabto cumraysta ka baxo kusoo laabto cumrada badsado xadiidkani u daliishanayaan caamka alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynahuma nebigana de caaishaaba samaysay oo nebiga caaisho intuu yidhi xajkaagi iyo cumradaadiiba waa taam noqdeen ayay haddana waxay tiri mayo in dadkii eh, qalbigeeda isagoo ku wanaajinayo wuxuu yidhi orod bax cabdiraxmaan wuxuu yidhi cabdiraxmaan bn abi bakar wad soo cumraysato tanciim gey cumradaas marka hadday xaaraam tahay nebigu ma dhaheen ama ay bidco tahay aad ma uusan dhahin almuhim cumro iyo cumro waa la idlaaqay laba cumro inta u udhexaysa dembigoodaa lagu dhaafaa ama ha isku dhawaato laba usbuuc gudahood ha ahaato ama hal usbuuc ha noqoto ama ha kala dheeraato walxaju lmabruuru walxaju xajka almabruuru loo baari falay laysa lahu jazaa-un abaalmarin ma laha oo uma sugnaanin ila aljannata janna maaha maxaalushaahidka halkaa marka xajka fadligiisa walxaju lmabruuru xajka mabruurka ah xajka mabruurkaa waxaa la yihahdaa waa midka aan dood iyo afxumo iyo aysan la soconin muxaramaadna aan lagu dhicin sidii nebiga u xajiyana loo xajiyo ila nebigu sanadka u dambeeyey oo xajinayo wuxuu yidhi khuduu canii manaasikakum wardadow acmaashiina xajka aniga iga qaata lacallii laa alqaakum bacda caami haada waxaa laga yaabaa sanadkan sanadkaygan wax sanad ka dambeeya inaanan idinla kulmin waana saasay u dhacday oo markuu xaj ka noqday toddobaatan beri camalow noolaay marka sidii nebiga xajka looga qaatay xajka loo xajiyo dar allana ay tahay oo loo xajiyey ilaa camal lama aqbalayo hadduu ikhlaas iyo mutaabaco wadanina marka intaas la helay haddana laga ilaaliyey muxaramaad wixii ahaayo dhan laga ilaaliyey doodtii afxuma laga ilaaliyey xajkaas waa xajka mabruurka waa loo baarinimo falo marka xajku adiga wuxuu kaa rabaa inaad u baarinimo inaad ilaaliso kaa rabaa dadku marka culimadii salafku waxay dhihi jireen alxujaaju kathiirun dadka xajina waa badan yihiin yihiinay dhihi jireen laakiin waxa marka waxaan ujeedaa almusaafiru kathiir qofka yani xaj usoo safray waa badan yahay walxujaaju qaliilun dadka xajiyana waa yaryihiin ficlan haddaad aragtana waa noocaas dad mid waxaa waay arkaanta iyo shuruudii kalama yaqaan xajkiisaasu ku fasaaday inuu bartana diyaar uma aha mid kalena istutus iyo muxaramaad ayuu gala oo saas uga qaribmaa xajkiisa mid shirkibau meesha ku dhex samaynayaa alle iyo nabigou tuugaa ilaah alle iyo rasuulo uu leeyahay midna nacam wuxuuna dhex taagan yahay xajkiisa <coughs> marka waxyaabaha ugu horeeyo oy dadkeenu ku baabi'iyaan xajkooda uusan xaj baari ah loo baarinimo fale uusan u noqoninba waxaa kamid a ah. marka horey xajka aadayaanba intaad u socotaa haddii la dhaho nabigiyaan u socdaay buu kuleeyahay qabriga nabigiyaan u socdaa xajkii waaba ka tegay baarinimo marka sababto ah ilaahay uma socotid xajkiisa marka marka ugu horey dadka in la bara waayo marka waxyaabahan tawxiidka aada dadka loo fahamsiiyo in badan dadku waxa uga hallaaba xajkoodu shirki marka ilaahayna marka nebi aadam markii la yidhi wa fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan calaa kulli daamirin ya'tiya min kulli fajin camiiq aayadaha ka horeeya iyo kuwa ka dambeeya maxaa alla uu yidhi midda hore waid bawana liibraahiima makaana albeyti anlaa tushrik bi shay-a wadahir beytiya liaa'ifiina ilaa aakhiri ilaaya aayado kadibna ilahay muxuu yihi fajtanibu rijsa min alawthaani wajtanibuu qawla zuur xunafaaa lilahi gayra mushrikiina bih marka shirkigii labada dhinac baa laga wada anfiyey marka xajka la joogo waaba calaamadiisana waaba calaamad oo shirki aan uusan la soconin labayk allaahuma labayka labayka laa shariika laka labayk saxaabigiina waa tii uu yihi labbaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam bitawxiidi nabiga tawxiidow ku dhawaaqay marka waxaana say dhanba shirkiya dadka ku qaribeen in badano dadka kamid qaarna xaaraan iyo muxaramaad qaar kalena arkaantiisiiyo duminaya wax ka duminaayo marka meesha marka safar looma tagee dalxiis looma tagee waxaa loo tagaa in naftana lagu soo tarbiyeeyo maalkaaga ka cibaadeysanay badankaagana waa ka cibaadeysanaysaa walxaju lmabruuru xajka loo baarinimo falay laysa lahu jazaa abaalmarin malaha ila ilaa aljannata janna maaha marka in xajkaas xajka la aqbalayna culamada waxay dhahaan waxaaba daliil u ah qofka xaajiga marku soo noqdo inay waxusii kordhaano taqwadiisa iyo allkacabsigiisa oo sii bato haddii calaamad noocaasa ah lagu arko qofkaas xajkiisu maqbuul inuu yaha loo maleeji laakiin haddii balaayo kale ay kasii dambayso calaama waxay u tahay in ilaahay uu kusoo dhuftay qofkaas xajkiisa muttafaqun calayhi wacan caaishata radi allahu canha waxaa laga wariyay qaalat waxay tiri qultu waxaan idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow cala annisaai jihaadun cala annisaai naayaha korkooda jihaadun jihaad ma yahay oo naagaha jihaad ma laga rabaa qaala wuxuu yidhi nacam haa buu yidhi calayhina jihaadun jihaad baa korkooda ah laa qitaala fiihi dagaal aanu dhexdiisa uusan ahayn alxaju walcumratu xajka iyo cumrada rawaahu axmedu wabnu maajah wallafdu lahu waisnaaduhu saxiixun xadiidka isnaadkiisu waa saxiix marka wabnu maaja walafdu lahu macno badan kuma sii jiro meeshaas maxaa yeele imaam axmed ba lafdigiisa saa marka rawaahu axmed wabnu maaja inuu dhahaa marka sababtaa marka walafdu lahu dhahaayo wuxuu rabaa inuu ku dareensiiyo ibnu maaja baa lafdigan keenay amaa imaamu axmed macnaha uu la wadaagaa laakiin lafdigiisi waa ka duwanya saasaa hadda warkiisi ka fahmaysa adiga laakiin sidaas eh, saxiix maahano imaam axmed laftirkiisa xadiidka saanoo kale u weriyey wa asluhu xadiidka asalkiisana fi saxiixi buu ku sugan yahay oo xadiidka saxiixa bukhaari buu asalkiisa ku sugan yahay can caaishata umi lmu'miniin bukhaari wuxuu u wariyey sidaa radia allahu canha anaha qaalat waxay tihi yaa rasuula allah nara aljihaada afdala alcamal waxaan aragnaa jihaadku inuu yahay camalkan ugu fadliga badan afalaa nujaahidu miyaanan jihaadayna an asxaabta hamigooda iyo khayrka say u jeclaayeen iyo naagihii xataa waxay leeyihin marka acmaasha waxaan u jeednaa in jihaadka ugu khayr badan yahay miyaanan jihaadaynin aaday u tiigsa jireen jihaadka maxaa yeele waa dirwatu sanaami lislaam islaamka baarkiisa kora wa diintana ma qumayso biduuni ayb markaasaa marka waxay marku sidaa markay yidhaahdeen qaala laa buu yidhi maya jihaad idinka la idinkuma laha waajib idinkuma aha laakiin waa aadi karaa sababtoo ah axaadiidta marka qaarkood waxaa ku sugnaaday inay marka eh, umu sulaym iyo umucaiid iyo inay marka ay raaci jireen jihaadka oo ay u raaci jireen asxaabta oo ay dadka dhaawaca soo qaadi jireen oy daawey jireen oy diha usoo qaadi jireen marka taasi marka inay ghazawaadka ay ka qeybgeli jireen xataa marka naagaha asxaabta yaa laga qaadana marka waajib kuma aha iyaga laakiin hadday aadayaan marka de waxyaaba marka mafaasidna aan loo jeedin daahir meesha ka ah waa inay marka aadi karaan marka markaysa qaala ilah buu yidhi walaakina afdala aljihaadi xajun mabruurun buu yii laakin jihaadkan ugu fadli badan waa xaj loo baarinimo falay buu yii riwaayo kalena lakuna waxaa idiin sugnaa walakuna dhinaa walakuna waxaa idiin sugnaaday afdalu ljihaadi jihaadkan ugu fadli badan xajun mabruurun baa idiin sugnaaday riwaayo kale lakunna waxaa idiin sugnaaday ood leedihiin axsanu ljihaadi waajmaluhu jihaad midka ugu quruxda badan uguna fiican alxaju xaju mabruurun alfaad badan buu ku yimi xadiidkan marka maxaa kala dhexbaxaysa waxaa lagala dhexbaxayaa haweenku marka jihaad ayagu inuusan waajib ku ahayn laakiin booskii jihaadka nimanka meesha uu ka taagan yahay xaj iyo cumraa ayaga u taagan hadday marka maxaarimtooda wada karaan oy xajka badsadaan oo ay cumrada badsadaan waa booskaas xaj booskiisa u joogaan qofkana waa dareemi karaa sababta xajku laftirkiisu juhuud badan u baahan yahay rafaad badan kala dhumid lug lug dheer yani dawaaf iyo sacyi lagu noogaayo oo lagu daalaayo oo ninka raggaa xataa uu ku daalaayo eh, iyo marka eh, mashaahidda qaarkood eh, manaasigta qaarkood oo raggiiba xataa uu ku dhib badan yahay oo raggiiba ay aada uu tacab uu ku yahay ayaad arkaysaa inay xajku ay ka mid tahay iyo cumrada marka hadda hadday intaa la imaanaysa dul qaadanayso jihaad booskeed waa ugu jiraa marka sidaas ugu jiraa ayb wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi ata nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga waxaa u yimid acraabiyun reebaadiye faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi akhbirnii iisheeg can ilcumrati cumrada waxa iga sheeg awaajibatun hiya mawaajib baa iyada faqaala wuxuu yihi laa maya wa an tactamira inaad cumraysataa khayrun laka adiga kuu khayr badan rawahu axmed watirmidiy waraajixu waqfuhu xadiidka waxaa raajixa mawquufnimadiisa waana daciif marfuucan wa mawquufanba xadiidka waa u daciif sababto waxaa ku jira alxajaaj bnu ardah <coughs> wa huwa kahiiru lkhaطa'i weyaan waana mudallis can ayuuna ku wariyey wa ibnu cadiyin xadiidka ibnu cadiyina waa soo saaray min wejhin aakhara wej kale daciifin oo daciif ah wejkaas oo daciifin daciif ah xadiidkaana wejkiisu aada weliba daciif u yahay nuux bnu abi maryam ayaa ku jiro waana matruuk nuux bnu abi maryam ayaa ku jiro ninkaa isagana waa matruuk dariiqa wacan jaabirin waxaa marka xadiidkaas labadan xadiid maxaa laga qaadanayo cumradu inaysan waajib ahayn waa ujeedaa inay daciif iyo waxba kuma soo aroorin can jaabirin waxaa laga wariyey marfuucan alxaju xajka iyo alcumratu iyo cumraduba fariidataani waa laba fariido laba fariido weeyaan kan isaguna waa daciif oo waxaa daciifiyey bayhaqi iyo ibnu xasm xaafidkana waa daciifiyey fatulbaariga waa ku daciifiyey ayb marka xadiidkan isagona cumradu inay waajibtaha laga qaadan hadda axaadiidtan booskan wuxuu u keensaday inuu uga hadlo cumradu xajka waa la gartay cumradu waajib miya mase waa sunno ayuu meeshaan u keenay qolada dhahaysa waajib ma aha labada xadiisoo horey deliishadeen waana daciif qoladan dambe ayaguna qabto waa waajib xadiidkanay keeneen oo isaga alxaj walcumratu fariidatan isna waa daciif oo xufaaddu way daciifiyeen marka maxay noqone cumradu inay waajibtaa raajix waxaana loo daliishanaa wa atimu alxaja walcumrata lilah alla xajkii cumradiibu isku daray waa la iska rabaa cumradii maxaa kaloo iyana loo deliishadaa xadiidkii iimaanka nabiga uga hadlayay sala allahu alayh wali slam xadiidka jibriil xadiisu jibriil abirnii can lislaam abirnii can liimaan abirnii ixsaanka iyo iimaanka iyo islaamka nebiga uu ka waramayo dariiq bukhaari uu warinaayo iyo keyrkiis waxaa ku sugan eh, ama imaam axmed uu warinaayo waxaa ku sugnayd cumrada nebiga waa ku daray xajka iyo cumradii mar haddii marka lagu daray arkaantii lagu dhex daray cumradii oo xajkii lagu dhex daray sida xajku waajib u yahay iyadana waajib xajka iyo cumrada laakiin hal maray waajibaan cumrigaaga mar unbay kugu waajibaan ninkii xaj tegay isaga markaasuu xajkiisa ku dhex darsanay hadduu tamatuco sida aan arki doonno cumradiisa waa ugu waaba waaba cumraysanaya hadduu qaaran yahayna de waa isku daraya labadooda oo cumradii xajkay ugu dhex jirtaa hadduu mufrid yahayna gadaalow ka keena cumrada xajkan ku faahfaahin doona qaabka loo xajiyo markaan ka sheekay doona insha allahu tacaala wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi qiila waxaa layidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahay ma sabiilu shuruudii xajkuu soo galaa ma sabiilu jidka waa maxay jidka alla aayadda uu ku sheegay walilaahi cala annaasi xiji lbeyti man istadaaca ilayhi sabiilan sabiilkaas waa maxay qaala waxau yidhi azaadu waraaxilatu sahayda iyo gaadiidka wa jidka alla uu sheegay ninkii haysta laga rabo waa sahayda nafaqadiisa yani sahayda dhihaaban wa iyaaban tegid iyo soo noqosho iyo waraaxilatu iyo gaadiid ou raaco rawaahu daara qubniyi wasaxahu lxaakim waraajixu irsaaluhu sida raajixa xadiidkan waa mursal waana sidaas marka xadiidku waa daciif maxaa yaele waa mursal culamada dariiq waxaa jira marka xadiidku mutasil uu ku yahay dariiqaasna dacfi baa ku sugan oo wahmi weya dacfi maana bal waaba wahmi khata xadiidkan marka waxaa raajixa ah inuu mursal yahay mursalkuna min aqsaami daciif ayuu kamid yahay saasuu daciifka yahy waahrajahu tirmidiyu min xadiid ibni cumar aydan wa isnaadihi dacfun baa ku sugan isnaadkiisa marka dacfi baa ku sugan kan dambe oo tirmidi uu werinayo sababtoo waxaa ku jira ibraahimu ibnu yaziid alkuuzi ibraahimu ibnu yaziid alkuuzi baa ku jira waana matruuk ninkaa isagaa dhahay jamaaco kaloo asxaabta kamid a ah xadiidka warisay dhammaantoodna laa tasluxu lilictibaar wax wax lagu xoojin karaba maba aha xadiiku waa daciif jidkan marka maxaa loo jeeda adoo daciif yama waxaa laga wadaa gaadiidku shardi maaha saayaduna shardi maaha miya maya saa lagama wada xadiidku waa daciif laakin marka la fasiraayo man istataaca ilayhi sabiilan sabiilku wuxuu noqon karaa dhowr nooc dhowr meel ay u kala kacayaan waxna waa wax adiga kugu tacalluqo waxna keyrka ayay ku tacalluqa waxyaabaha adiga kugu tacalluq waxaa ka mid a inaad sahay haysato gaadiid aa raacda inaad haysato dariiqu inuu aamin yahay dariiqa xataa waa shardi waa inuu aamin yahay jidka aada maraysaa hadduusan aamin ahayn xaj kuguma waajibin hadday jidka shufto joogto oo isbaaro ay taalno dariiq aada martana aada haysanin man istadaaca ilayhi sabiilan ma tiid adiga nafaqada ehelkaaga haddaadan nafaqo u heli karin iyadana marka xajkuuguma waajibo waxaa kaloo ka mid a sidoo kale istidaaca bilgeyr wax layihaa istidaaca bilgeyr tanadoo istidaaca binafsihi mida haddaan kasoo hadala istidaaca bilgeyr adiga xajka ma awoodi hada inaad adiga xajka ma awoodid maalan gaadiidkiiba ma ku sugnaa kartid aad noqotay fariidadii xajka waxay kugu timid ood maal heshay adoo waayeel aan soco karin sayd yeeli xajka maka tegaysaa maya nin ayaad waxaad siinaysaa marka lacag u dhiibaysaa saa kuu soo xajinaya istidaaca bilgeyr qofkii marka inuu qofkaas oo istidaacadiisii u dhamaystiro saana looga soo xajiyo ma garateen qofkii marka taasaa laga rabaa inuu sameeyo wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga laqiya rakban ayuu la kulmay safar birawxa meesha la yihahdo kula kulmay faqaala wuxuu yidhi man ilqawmu qoomku waa kuma dadkan waa kuwama qaaluu waxay dhaheen almuslimuun muslimiintii weeyaan muslimiin ayaan faqaaluu waxay dhaheen man anta adigu yaa tahay adigana qaala wuxuu yidhi rasuulu llah alla rasuulkiisaan ahay farafacat ilayhi imra'atun haweeney ayaa usoo kor yeeshay nebiga sabiyan ayay usoo kor yeeshay wiil cunug yahay faqaalat waxay tihi alihaadaa xajun midkaan xaj ma leeyahay qaala nacam buu yihi haa walaki ajrun adigana ajr baad leedahay rawahu muslimun xadiidku muslim baa weriye rawxa marka waa meel soddon iyo lix mayl u jirta madiino xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa in dadkaani markii nebiga uu isu sheegay inuu rasuul alla yahay masale cilmiga diini bay weydiiyeen in marka laga faa'iideysto dadka ahlu cilmiga markii la helo khusuusan meel banaan iska cidlaa marka laga helo wixii adig kugu taagnaayo mas'ale inaad markiiba weydiiso dadka faa-iideysatalaakiin haddaysan wax kuu diyaarsanayn wareer waay marka horeba haddaysan diintu ahmiyadba aysan kuu kuulahaynoo adigu su-aal aysan kuuba diyaarsanaynba taa waxaa laga qaadanaa inaadan nin iska marka seegseega inaad tahay laakiin ninku hadduu nin jidiye leh eh, uu yahay masaa-isha u diyaarsano markiiba culamada uga faa-iideysa naagtaan marka isla markiiba cunugay soo kor yeesha waxaa kaloo xadiidka marka laga qaadana ilmaha yaryar xajkooda inuu ansaxayo inay xaji karaan oo xajina acmaashi ou la mara hooyadiis ou la mara ama aabihiis waxawado la maraya laakiin xajkaas xajatulislaam uma aha ogow khayr iyo barakaa laga rajeynaya dabcan ilmaha yararka marka la xajisiinayo khayr iyo barakaa laga rajeynaya laakiin lislaam uma gudaysa hadduu qaan gaaro waxaa laga rabaa inuu soo xajiyo sababto xajka wujuubkiisa waxaa loo shardiyaa buluuq iyo qaangaara loo shari walaki ajrun ajri baa adeen marka kuu sugnaayo rawahu muslim wacanhu qaala waxau yihi kaana alfadl bnu cabaas fadli bnu cabaas wuxuu ahaa radiifa rasuulilahi sal ly slam nebiga mid fan gashan ayuu ahaa nebiguu fan gashanaa fa jaa-at imra'atun haweeney baa u timid min khafcama ee reer khafcam ah fajacala alfadlu fadli wuxuu gudagalay yanduru ilayha inuu fiirinayo watanduru iyadana ay eegeysa ilayh isaga riwaayada waxay leedahay fadlini nin qurux badan oo ahaa ibnu cabaas ka weynaa alfadl ibnu cabaas nin baa yaroo qurux badan oo ahaa gabadhaana gabar yaro qurux badane marka nebiga wejigo ka dartay marka riwaayadanba inay sheegaysaa laga nacam wajacala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebigu waxau gudagalay yasrifu inuu eelaayo uu leexinayo wajha alfadli fadli wejigiisa ila shiqil aakhari dhinaca kale ila isaga unba wejiga ka riixi karaayo haweenta wejiga kama taabanayo rasuulka alay slam iyadiiba marka jii kara in munkarka la zuuliye marka gacan lagu zuuliye ay marka laleeyahy man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi xoog oo xabada maaha macnaa laga wado iyo seef maahane munkarka iyo qofka inaad kala teeddo waa zuulisa gacantaana ku zuuliso nabiga caleyhi salaatu wasalaam wejigo saas kaga dartay munkaruu zuuliye soo maa marka gacanuuna ku zuuliye taasaa marka lagu zuulin kara riwaaya marka waxay leedahay waxaan arkay nin shaaba ah oo gabar dhalinyaraa fiirinaayo iyo laba qof oo dhalinyaro isfiirinaayoon shaydaan ugama ugama aanan aamin noqonin waa ka kal ayb maxaa yeelay nadarada ama isha waa meesha waa sahanka ugu horeeya oo shaydaan waa sahanka raa ugu horeeya shaydaan culamadu saasay dhahay shaydaanka godaalka waxaa u sahmeeya ishaa usahmaysa marayshii markay sahan tagto oy wax fiiriso xumaan ay fiiriso de sahankii marka maxaa ku xiga marka qofka haddii ninka oo wax soo sahmiyo dagaalaa ku xiga soo maa mawcid iyo ballan iyo hadhow marka istaabasho iyo isdhexgal hadhow marka xumadii xumad iyo zinadii meesha ka ka bilaabanaya marka waa in aad laysaga ilaaliyo awal nadaraba in qofka uu iska soo xiro marka ugu horeyso lidalika nabiga caleyhi isalaatu wasalaam wuxuu yihi nadrada koowaad fiirmada koowaad laka adaa iskale yani adaa iskale ku iska fiiri maa laga wada yani adaad sitadiisa waa inay kaala soo harba windaaha ku dhacaan taas dhib ma laha dembi dembi kuma lihida laakiin midda labaad caleyka aday korta lidalika ilahi muxuu yuri qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum dalika azkaa lahum ina allaha khabiirun bima yasnacuun allah subxaana wa tacaala marka allah subxaana wa tacaala waxaad samaynaysaan asaga ayaa baatin og oo gun og marka waxaa weeyaan marka eh, eh, isjira naagahana saas oo kale ayaa waxaa loo amray in eragooda ay laabaan oo ay hoos u laabaan kitaab dhanaa marka laga qoray masaladan iyadan waxaa wax ka qoray eh, abulqaaan ibn lqaaan alfasi abulxasan ibn lqaaan alfasi kitaab la yidhaha kitaabu nadar fi axkaami nadar bixaasati lbasar kitaabku marka kitaab aada u cajaa'ib badan wixii nadar mas'ale wixiiba fiirmo ku saabsan oo dhan wax ka qoray axaadiisteeda iyo fiqiga ku jira kadibna wuxuu raaciyey waxyaabaha qaarkood fiirmada oo aad qofka hadduu bisha arko muxuu dhahaa insaan ibtilaysan haddaad aragta maxaad dhahaysaa roobka marka la arko maxaa la dhahaa waa iskusii tawasoco markaas kabacdi kitaab aada u faa-iido badan kitaabu nadar a ah la yidhaha kitaab axaadiisa uu ku wada aruriyey kitaabkiisaas ayb marka saas uu yeelay faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy ina fariidat allahi alla fariidadiisa calaa cibaadihi marka shaydaanku dadka waxuu rabaa in naagahu oo marka ka dhigo naagaha markay cawradooda faytaan maxaa imaanaya marka indhaha dadkao ku sallida hadhow nimanka ilaahay muxuu yihi markuu ibliis uu ka waramayo dadkana laga waayinaa guud ahaan yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaari saw-aatikum wariishan walibaasu taqwa dalika khayr dalika min aayaati illahi lacalahum yadakaruun yaa bani aadama laa yaftinanakum shayطaanu kamaa akhraja abawaykum min aljannati yanzicu canhumaa libaasahumaa liyuriyahumaa saw inahu yaraakum huwa waqabiiluhu min xaysu laa tarawna shaydaanku wuxuu rabaa inuu idinka dharka idinka dhigo aabiyaalkiinsau dharka uga soo dhigo marka ujeedadiisa marka waxaa weeyaan saasay ahayd shayaaiinul insina saasoo hadda gaalada ugu waaweyn dadkay dharka ka dhigaayaan wadamada waxay ugu duulayaan oo intaasoo hub ugu khasaariyaan oo intaasoo maal ay ugu khasaariyaan gabdhaha guryaha ku jira oo xijaaban inay dharka ka dhigaan dalalka islaamkana duulaan oo waxay ku yihiin milatary ahaanna waa ugu soo duuleen fikrad ahaanna waa ugu soo duuleen waxa aad arkayso shaleema ummadda ku dhex socoto lagu dhex wadaa waxa aad arkayso idaacadana waxaasay u furan yihiin shaydaanay sahan u yihiin ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu kuwaan ummadda ka qabto kuwa shaleemooyinka ummadda u furay iyo kuwa idaacadaha dadka u sameeyaba dadkaanu idaacado hadda labaatan idaacad waxay uga baahi badan yihiin waxyaabo badan ay uga baahi badan yihiin aa jirta jidadka in loo dhisay uga baahi badan yihiin mis weydiiseen maxaa jidadka loogu dhisi waayo dadka magaaladan saan aad aada joogtaan maxaa jidadka loogu dhisi waayo maxaa isbitaallo loogu dhisi waayo loogu qalabey waayo haddii ummaddan wanaag loo rabo labaatan idaacadna waa la keenay mufsidiin waa kuwa idaacadaha ka shaqeeya in wax laga noqdana ma banaano waxaan ka hadlayaa idaacadahan qashinka u samaysan iyo inay dadka afkaartooda ay halleeyaan dadkeenuna dad uga daran idaacad ka idaacad jecel waa la la-ya waxa u keenayana waa baagamudanimada hadday shaqayso lahayn waxaas ma samayn lahayn hadday shaqa ka dhici lahayd ama ay waxbaro lahayn aktarkooda waa maa laa yacniga iska jecelyihin min xusni islaami lmar-i tarkuhu maa laa yacniihu yihi sala l slam intaas marka waxaad arkaysaa raadiyaal yareeray wataa xataa nimahooda haddaad arkeen raadiyaalkaas yareer dheg u saaran waxaan waa ka wen yihiin idaacadan ka dhegeysana keliya maa waa ka weynta idaacad in laga dhegeystaa ilaa qof ma dhici karta maalinkaas dhan inuu raadi idaacadna u dhegeysa maxaa adi idaacaddan taako taako taaka saacad saacad inaa ula socoto idaacaddan maxaa adi akhbaar adi iyadoo kuu socoto unbaad arkeen xataa hadaada idaacad dhegeysan iyadoo kuu timid unbaa arkeen zuhayr ibn abi sulma muxuu yihi yatiika bilakhbaari man lam tuzawid wuxuu yii eh, saasaa ku jirta satubdii laka layaam maa kunta jaahila wayatiika bilakhbaari man lam tuzawidi akhbaarta waxaa kuula imaanaya kuu keenaya nin aadan xoolo u dhiibin yirada wax siinin nin aadan wax siinin zaad iyo sahay aada siina war ku wada waa heli adig waana ficlan saas waay in badanoo naga caqli badnaa inaga qofka dantiisa inuu raacdo ma yaqaan qofkaan soomaaliga akhbaartan ad waa un laguu keena dantaada raaca ma garto waa in aada loo ilaaliyo waa soo duulaan tagan gaalo waa duulaan tagtay ma ahan keliya militariga ciraaq joogo keliya maaha nacam kaas keliya inaad aragtaa laga yaabaa laakiin ku dalkaaga joogo idaacadaha loo sameeyey waa duulaan ay laftirkooda duulaan adig kugu waaj waajahan waa marka ummadda in laga xoreeyo loo afkaartaas laga waaniyo loo sheego diinka ilaahay ma laakin dadka diinta lahayba hadday waxaas dhegeysanayeen marka maxaa laga sheegaa marka kalema aakhir zaman marka waxa uu yidhi ina fariidat allahi calaa cibaadihi alla subxaanahu watacaala fariidadiisa addoommadiisa korkooda ina fariidat allahi alla fariidadiisa calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda oo farad yeelay fariidada ku tacalluj fi lxaji xajka dhexdiisa ah adrakat abi aabbahay bay soo gaartay shaykhan xaal isagoo waayeel ah kabiiran oo weyn laa yahbutu aan ku sugnaanaynin laa yahbutu ku sugnaan maayo cala raaxilati gaadiidka laa yahbutu xaal uusan ku sugnaanaynin cala raaxilati gaadiidka korkiisa afa xuju canhu ee maka xajiya isaga xajiisa qaala nacam buu yihi haa ka xaji wadalika kaagaasina fii xajati lwadaac buu ahaa raawgaa dhahay wadalika kaagaasna fii xajati lwadaaci xajat lwadaac ayuu ahaa markii nabiga sanadkii ugu dambeeyey yani xajkiisii nabiga uguna horreeyey uguna dambeeyey oo uu dadka ku sagootinaayo ayay dhacdadaasu dhacdaday dhacday buu kuleeyahay wadalika xajat lwadaac wuxuu u keenaa lama nasakin buu rabaa inuu ku dhaco wax la nasakay maaha halkan marka waxaa laga qaadanaa in xajka layska qofku haddii uu waayeel noqdo xajkiina uu ku waajib yahay asagiina uusan diyaaradii raaci karin in laga soo xajiyo ayuu leeyahay inuu isyaba maaha waa laga xajinaya marka qof baa ka xajinaayo lacagtiisaa looga xajinaya ama ilmihiisaa ka xajinaayo hadduu dhinto isagoo xaj lagu leeyahayna sidoo kale waa in laga gudo xaqa alla subxaana watacaala oo laga xajiyo ad arkay dad badan oo maal leh waa dhimanayaan ilmaha hore maalka unbay doobayan horey ka dhaxlayan maalka aabihiin xaj maa lagu lahaa zake maa lagu lahaa isweydiin maayaan waxayna ahayd in horta xaq alle laga soo baxo zakadii la bixiyo xajkii la bixiyo deyntii laga bixiyo kadib wixii cara la qaybsamay nebigu deynuu ku shabahay xajka oo markii weliba riwaayadka qaar wuxuu leeyahay xadiidka soo socdaa tilmaamaya midkaan in uu nabiga alayhi salatu salam xaj uu ku shabahay afa axuju canhu maka xajiya qaala nacam buu yihi ka xaji ha marka in xajka laysaga wakaa eh, laysaga naaib noqon karo ayaa laga qaadana marka dadka aan xajin karin oo waayeelka ah ama dadka cagahala oo gacmahala oo say u xajiyaan aan gara karin oo waxaan ujeeda aan awoodi karin maaha inay xajka isku dhibaan waa arkaya dad dhib ay dadkiina dhibaayo iyaguna isdhibaayo hadhowna aan xaji karin halkaanuu ka baxaa xajkiibuu tegaa waa dhiban yahay ma sugnaa karo ma awoodi karo hadhow dad unbaa waxaa laleeyahay ka xajiyaan maxay ahayd markii horeba in laga xajiyo meeshiisa iska joogo sababtoo ah diinku xaraj ma ah xajka marka wuxuu kamid ah acmaasha la isaga naa-ib noqon karo acmaasha saddexaan uqaybina haddaa xasuusataan acmaal badaniya maxda iyo acmaal maaliya maxba iyo acmaal badaniya maaliya xajku wuxuu kamid yahay kuwa badaniga maaliga ah cadamu listidaaca hadday xajka marka la xajinayo jirkaagana waa la rabaa inuu cibaadaysto maalkaagana waa ka cibaadaysanay isaga cid kale iyo xaji ma dhihi kartid ilaa cinda ilaa cinda cadami alistidaaca markaan la awoodin maaha ma garatay salaada iyada waxa waaye maal kuma tacaluqda jirkaagaa la rabaa inuu sujuudo ebelow ii sujuud ma dhehaysa mar maya qof salaad naga tukan karaa ma laha soo ma arag qofka xataa haddousa awoodi jiif inuu ku tukana zakada qof waa uga naaib dhigan kartaa awalba maalkaa laga rabay in waxaan laga bixiyo maogtahay qof inaad u dhiibto lacagtaan hoo iga soo iga soo zakey waa banaan tahay oo nabiga caleyhi salaatu wasalaamna abu hureyra uga naaib dhigtay in zakada uu soo qaad qaado dadka kasoo qaado zakaatulfitriga wahaakada nacam wakaalada marka iyada waa banaan tahay baababkaas waa ku banaan tahay wacanhu ana imra'atan haweeney min juhaynata oo reer juhayna jaa-at ila nabiyi bay u timid sala allahu calayh ali wasalam faqaalat waxay tihi ina ummii hooyaday nadarad way nadartay an taxuja inay xajiso hooyaday nadaray gashay inay xajiso falam taxuja ma aanay xajinin xataa maatat ilaa ay ka dhiman afaa xuju canha ma ka xajiyaa qaala wuxuu yihi nabiga nacam ha xuji canha ka xaji ara-ayti bal iisheeg low kaana calaa ummika hooyadaa korkeeda hadduu ahaan lahaa daynun dayn akunti ma ahaan lahayd adiga qaadiihi tug tu gudayso aqumti ah, qaadiyatahu mid gudaysa ma ahaan lahayd jawaabtu waa haa macnaha uqdu llaaha alla u guda marka uqdu llaaha alla u guda fallaahu alla ayaa axaqu ah ku xaqnimo badan bilwafaa'i oofinta axad dad wax loo oofiye allah ku xaqnimo badan ilaahay u guda xadiidkan waxaa laga qaadana qiyaasku inuu banaanyay sababtoo a ah dayn adiga qof uu kugu leeyahay iyo waxaa laysku shabahay dayn adiga aada naftaada waajib adiga naftaada aada isa saartay oo alla uu kugu yeeshay ayaa laysku shabahay isku fahamta marka inuu qiyaasku banaan meeshaan laga qaadana daahiriyadaa diida oo qiyaasku masaadirta sharciga kamid maahan ay leeyihi marka qiyaasku aya waa diidaya ibn xasm iyo daawuud waa diidaya culamada casriga nooleydna qaaraa diidi jiray laakiin qiyaasku waa sugan yahay aimadii salafkana waa sugeen nusuustana waaba kusoo aroora hadda waaba tanba axaadiid fara badanna waa laga qaatay qiyaasku banaanaanshadiisa oon tan keliya aan ahayn waxaala nebiga de been iyo muxuu isku qiyaasay xaq dadeed iyo xaqii allah ayaa laysku qiyaasay haddaad jaamica ka dhexeeyana waa maxay gudida wa ah cilada kulmada in loo kaasna gudido rabaa alla in loo gudaa ka howleysanba marka qiyaasku marka saasay yihaahdeen waxaa kaloo xadiidka eh, sidoo kale laga qaadana soonka nadar eh, xajka nadarka ah inuu deyn la mid yahay xajka kale laakiin oo nadarka ahayn oo adigu waajibka kugu ahay deyn ma la mid yahay mase lamid maaha fiihi khilaafun mashhuur khilaaf mashhuura iyo taa ku jiran maala kanoo nabiga deyn ku shabahay leeyihiin culamada qaarkood ayb wa canhu waxaa laga wariyey isla eh, ibn cabaas qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam ayumaa sabiyin sabigkii oo xaja xajiyey uma balaga alxinta uma markaa dabadeed balaga gaaray alxinta qaangaar gaaray dambaaw yani xilli dembi loo qoraayo gaaray oo marka qofka qaangaarun baa dembi loo qoraa uma balaga alxinta facaleyhi dushiisa waxaa an yaxuja inuu xajiyo xajatan ukhraa xaj kale wa ayumaa cabdin addoonkii oo xaja xajiyo uma uctiqa la xoreeyo facalayhi korkiisa waxaa an yaxuja inuu xajiyo xajatan uqraa xaj kale rawaahu ibnu abi shayba wariyey walbayhaqiyu iyo bayhaqi wa rijaaluhu hiqaatun xadiidka rijaashiisuna waa hiqaat ilaa anahu ikhtulifa waa laysku khilaafay fii rafcihi xadiidka marfuucnimadiisa walmaxfuudu sida maxfuudka ahna anahu mawquufun inuu mawquuf yahay ibnu xajar wuxuu rajaxay xadiidkan inuu mawquuf yahay oo uu ibnu cabaas warkiisa inuu yahay laakiin mawquuf ha ahaadee le xukmu rafci sababtoo tanoo kale lagama sheegi karo ijtihaad wax ku imaan kara ma aha marfuuc ahaana waa u ansaxayba nacam ibnu xajar laftirkiisa talkhiis lxabiirka juska labaad safxada laba boqol iyo labaatan waxa uu tilmaamay sidaas ayuu tilmaamay wuxuu yihi rawahu ibnu abi shayba walbayhaqiyu wazaada waayumaa acraabiy waayumaa acraabiyun xaja acraabi kii ahoo xaja xajiyey uma haajara kadib fa calayhi xajatun ukhraa ayaa korkiisa taasuu ku daray marka ayb naam eh, dabcan waxaa ku jira de acraabigu waxaa loo jeeda waxay tahay eh, xajajyaalkii hore xaji jiray macno male marka ile xajku sanadkii sagaalaad soo degay waktiyadii dambe ayuuba soo degay naam marka hal sano abubakar dadka xajisiiyey iyo kii nabiga xajisiiyey lega ahay waa la xajiy marka hadduu nin acraabi hore usoo xajiyey waa inuu gadaalna kala imaado ile kala jire midka sharciga ah, midka dambe mu naam wlafdu nam walmaxfuud anahu mawquufun marka marfuucaani mawquufaan labadaba xadii waxaana laga qaadana xajku maadaama wujuubkiisuba loo shardiyo buluuq qaangaar cunuga yarkaa inuu xajiyey waa ka ansaxaa xaj laakiin yani wujuubkii waajibkii xajka kama dhacayo ugama dhacayo addoonkuna waa lamid isaguna kama dhacayo sababtoo ah xajku wuxuu u baahan yahay istidaaca maaliye ah idin iyo ayuu u baahan yahay addoonkuna de nin maal hana karana ma aha waana nin marka la la la waana nin idinkiisana nin buu gacanta ugu jiraa marka markuu xoroobo waa inuu soo xajiyo wacanhu isla ibn cabaas waxaa laga wariyay samictu rasuul alahi sal l ly slam an maqle buu yihi ykdub xaal u khudbaynayo yaquul xaal u oranayo laa yakluwanna rajulun nin yaanu la khalwoonin bimra'atin haweeney ilaa walxaal macaha maceeda uu yahay duu maxramin mid maxram u saaxiiba maan inuu la jiro walaa tusaafiru lmar'atu haweeneyda ma safarto khabarun bimacna nahyi walaa tusaafiru lmar'atu haweenta ma safarto yacni yaysan safrin waa macnaheedu waa khabarun bimacna nahyi ilaa dii maxramin maxram inuu la jiro maahani faqaama rajulun nin baa istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi ina imra'atii haweeneyda kharaja xaaskayga kharajad way baxday xaajatan xaal ay tahay tu xajinaysa iyadoo xajinaysa xaj u socotay baxday wa inii aniguna uktu tibtu waxaa la igu qoray fii gaswati kada wakada duulaan hebel iyo duulaan hebel jihaadkaasaa laigu qoray qaala wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam indaliqtad faxuja xaji maca imra'atika haweentaada la xaji wey iska dhaaf jihaadka naagtaada xajka u raaciy muttafaqun caleyhi lafdi muslim ayb xadiidkan marka waxaa laga qaadanaya xajku inuu u baahan yahay imaam axmed madhabkiisu xadiidku xuj ou daliil u yahay oo imaam axmed isagu wuxuu shardinaa maxram naagta wuxuu u shardinaa markay xajinayso maxram naagta marka ay xajinayso waxaa loo shardiyaa inuu maxram la jiro haddii maxram uusan la jirin xajba kuma waajibin buu leeyahay fuqahada qaarkoodna waxay leeyihin hadday haween badan isku raacaan xajkii waa ku waajibayaayo waa aadaysaa nacam waana inay xajisaa naagtu xaj waa ku waajibaa maxram la-aan ugama joogayso haddii dariiqu uu aamin yahay naaga badanna ay haysato nacam shaaficiyaduna taasay u iilanayaan laakiin bukhaari iyo muslimba iyo muxadisiinta xadiidkan kitaabulxaj ayay ayay ku dhex sheegaan sababtay ugu sheegaya waa maxay inuu caam yahay oo xajkana uu soo gelayo sababto xajku waa safar safarna waxay u baahan yahay naagtu maxram la-aan inaysan bixin naag badan ama hala socota mayaysan la soconin naag sideedaba maxram la-aan ma safri karto ilaa hal xaala ma ahan inta aan kutubta anu ka arkay baa cilmigay yarkaa inta leegyahay baa waa haddii dhul gaalo ah ay joogto diinteedana lagu fidnaynayo dhulkaas inay keligeed soo dhuumatay soo cararto keligeed biduuni maxram waa bannaan tahay marka oo naagihii asxaabta waa soo bixi jireen keligood iyagoo marka markay soo hijroonayeen xaaladaas culimada waa baneeya wix intaa kasoo haray fiima aclamu aniga ma ogin sariixa oo naago waa wada aadi karaan allaahuma shaaficiyadu waxay soo qaataan xaasaskii nebiga ayaa xajiyey waktigii zamanu cuhmaan mase zamanu cumar hadda ma xasuuso cumar iyo cuhmaan mid ku ahaa waktigii cumar ama waktigii cumaan ayay xaasaska nebiga soo xajiyeen bukhaarina xadiidkaas asarkaas waa sheegaa kitaabul xaji buu ku dhex sheegaa de waa suurtagal in maxaarim ay la socdeen annaga ma ognin ma ogtahay ixtimaal hadduu yimaadana wa maca alixtimaali saqada daliil hadii ixtimaal meesha u imaada daliil ma jiraayo naagihii nebiga waa soo xajiyeen laakiin inaysan wax maxrama wadanin yaa og inay maxram wateen iyo inaysan wadanin labadaba waa ixtimaal suurtagal haakada sheekh maxamed nuur qawi wuxuu isagoo ka bixiyey meeshan masaladan laftirkeeda waa su-aalaanaya nacam wuxuu u bixiyey marka xadiidkaas atarkaas bukhaari ku sugan wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa atarkan haddii dariiq uu aamin yahay dadka muslimiintana la xajisiinayo oo dad yacni eh, amiir muslima ah uu dadka xajisiinayo amiir muslim hadduu xajisiinayo bariiqina uu aamin yahay naago badan oo tiqaadana ay la socoto hadday saas ku xajiso insha allahu tacaala ma dambaabayso xajkeedu marka waa ansaxaa amaa wujuub ma jiro amaa wujuub kuma jiro kuma waajibin xaj hadday iska joogto iyadoo saddexdaas lahaayo hadday dhaafto aysan xajinin maxrama iga maqan dartiis ay u joogto wuxuu yidhi xaj waajibin mana dembaabin dariiqaasna waa wasada yii shaaficiyadana dariiqooda waa waa waa waa baa ku jiro yidhi wujuubka ay sheegayaan dhinacan kalena wuxuu yidhi marka xanaabilada ay iyadana tashadudaa ku jiro wasado marka kasoo qaatay khulaasada laakin waxaa fiican isku soo duuduub waxaan qiil daliil ixtimaal ku jira waxaa ka fiican kanaa ka fiican kan walaa tusaafiru lmar'atu ilaa maca dii maxramin xadiis saxiix naagiisa isku bixin biduuni maxram calaaqada marka hadday biduuni maxram baxdo xajkeeda ma ansaxa xajkeeda waa ansaxa waana caasinaysaa iyada hay saxa alxaju xajku waa ansaxayaa laakiin waa caasina hadday ku dhimato marka gabadhan iyadoo sii socoto biduuni maxram waa loo cabsadaa waa loo cabsadaa iyadoo macsi alla ku dhex jirtay dhimanaya haweenkaas sidaa marka laga qabaa marka wax sahlan maa masaladan ida dadka iska dalaqsanayo ma fiicna soomaalida weliba meeshaanu aada indhaha isu tiraan wadaadda waxay u ufadwoonayaan naago badan haddaa raacaysa laa ba oo fiqaad ah ismaba yaqaanaanba naaga xataa iskala kacayo qaarkood mar kale waxaad arkaysaa soomaalida lacagay dhabiilayaan lacag waa aragna inaga dad noocaas oo kale <coughs> naagta ninkeedu inuu wada ma rabto sababta waa maxay waxay kuleeyihin qarash badanaa nagu baxaayo naagteeda naagteedooda qarash badanaa nagu baxaayo billaahi caleyhi qofkii saas naagtiisa meel cidlaa ugu diray waa dambaabay naagtuna waa dambaabaysa haday yeesha sababto a masalada waa jihaad fiiri ninkan jihaad baa lagu farad yeelay yaa rasuulallah jihaadaa laygu qoray kasoo tag jihaadka naagtaana laxajiya masale sahlan maya marka masalada nabiga u sidaa yeelay sala allahu alayh waali wasalam qarashkan adiga aada sheegaysa jihaadkaa ka weyn nebigu ma dhihin adna iska soo jihaad naagtaana naaga tiqaaday raaceen tiqaadna waa joogeen waagaasi ugo naago badanoo tiqaadoo baxaya waa joogeen hadduu nebigu sidaas yeelay yeelayo sala allahu alayh ali wasalam marka naagu inay fududaystaan maa in loo fududeeyana maa maxram marka yaa la yihahdaa imaanaysa daabit fiican uu maxramka ibnu xajar fatxulbaari ugu dhigay laakiin marka aan soo koobno maxram waxaa la yidhaahdaa qofka haweenta yani si sharci ahaan taxriim abadi uga xaaraam noqon ninka aanay guursa karin weligeed taxriim abadi ah aysan u guursa karin oo weliba eh, eh, licaan iyo aan ku imaano taxriimka licaanka ku imaado isaga ma gelayo baabka waa ka saaraysaa kaas masalan ninku naagow furay ee naagu la licaantamay saasay ku kala tagaan furqa abadiya dhaca weligood isma guursa karaan macram iskuma noqon karaan macnaheedu maa inay macram isku noqonaan daraateen marka meeshaas laakiin wixii intaa ka taxriimkii laba u kala baxaa muaqad iyo mid abadi waxaa jirta inaag aadan guursa karin xaaraamkaa ah laakiin waqtigay xaaraamkaa tahay si ay kugu banaan tahana waa jirtaa ayaa a ah, xaaskaaga walaasheedu kale xaaskaaga walaasheed ma guurso kartid adeega xaj ma wadi kartaa marka uma wadi kartid sababtoo ah taxriimkeedu taxriim abadi ah ma ah muabad ma ah ma garatay meeshaas xaaskaaga walaa duwaashadaa xad uma kaxayn karti nimanaa ku sanberaxda meeshaas diin dadka u akriyo waa weyn fiqiga anaas u akriyo inta la weydiiye waxaa layidhahay waa banaan taha waa an tajmacuu bayna nuqtayn ilaa maa qad salafa layidhi xaaraamay ka tahay laba naag laba walaala la jamciyo marka waa la wadi karaa khalad baa waxaas naa sax ma ah hooyadaa waa wadi kartaa sadohdaa waa wadi kartaa habarirtaa waa wadi kartaa walaashaa waa wadi kartaa waa wixii adigu aad abadii weligaa aada u guursan karin taxriimkooda muabad oo noqday licaanna uusan ku noqonin waa inuusan licaan licaan uusan ku noqonin uhu waana inuu taxriim sharciga ou ahaado maxaa looga ixtiraazaa taxriimka sharciga ma mataqaana waxaa looga ixtiraazaa cinda bacdi alculamaa taxriim hayru sharci ku imaan karaa jira maag matalan adiga aada si xaaraan ugu tagtay gabadha hooyadeed waa ka xaram culamo badan dhegtooda culamo badan dhegtooda waa ka xaram taasoo kale marka waa wa wa waa taxriim hayru sharci ah marka ajaanibaa kala tiina ma isku tihin maxaarim iskuma tihin Right wacanhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga samica rajula nin buu maqlay yaquul oranay labayka can shubruma labayka ilaahu ku ajiibay can shubruma shubruma xaggiisaan kaa ajiibay shubruma waxuu ah nin uu markaa ka xajinayay nin uu ka xajinaya ayaa magacaan iskala la dhihi jiray shubruma qaala waxau yidhi man shubrumatu shubruma yaa waay qaala waxau yidhi aqul lii walaal ani ii sugnaaday o amase qariibun li qaraabo amase qariibun ku ii dhow oo li ani ii sugnaaday qaala wuxuu yidhi xajijta can nafsika naftaada ma ka xajisay qaala laa buu yidhi maya qaala xuja can nafsika nafsadaada horta ka xaji buu yidhi uma markaa dabadeed xuja can shubruma shubruma markaa kadib ka xaji buu yidhi nin buu naftaa wa naftaada kow horeyso khayrka naftaada la jeclaa kadib ninka kale ka xaji ayuu rawahu abu daauud ibnu maaja saxaab ibnu xibaan waraajixu cinda axmed waqfuhu sida raajixa imaam axmed agtiisana waa mawquuf inuu yahay xadiidkan marka waa laysku khilaafay sixadiisa culmada waaweyn culamo waaweyn waa daciifiyeen imaam axmed daxaawi daara qudni ibnu daqiiq ilciid intaas waa daciifiyeen xadiidka waxaana marka laga qaadanaa isaga in xadiidkan inuu yahay qofku hadduu qof ka xajinayo waxaa shardiga inuu isa iskasoo soo xajiyo hadduu yiraa marka ka hor labayka can fulaan ayuu mana ogaani xajkaas iyo u dhacaa marka isagoo u dhacayo culamada qaarkood ay leeyi hadaa tira adoo naftaada ka xajinin labayka can fulaan xajka adoo kuu dhacaa hebelkaasna uma dhacaayo wacanhu qaala waxau yihi khadabanaa rasuulu lahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulkaa noo khudbeeyey faqaala wuxuu yihi in allaha alla kataba calaykum alxaja alla xaj ayuu idinku qoray oo idinku farad yeelay kitaaba sharciya faqaama alaqracu bnu xaabis aqracu bnu xaabis baa istaagay faqaala wuxuu yihi afii kulli caamin sanad kasta yaa rasuul allah sanad kasta dhexdeed miyaa xajkana laga rabaa rasuulka ilaahi qaala waxau yihi low qultuhaa riwaayada waxay leeda waa ka aamusay nebiga ka jeesjeesa saddex jeeruu ku celceliyay isaguna qaala marka wuxuu yidhi nabiga low qultuhaa haddii aan dhihi lahaa haa haddaan dhihi lahaa sidaas aan yeeli lahay lawajabad waa waajibi lahayd alxaju maratun alxaju xajka maratun hal mar waay famaa zaada wixii hal mar ka bato fahuwa tadawucun waa sunno rawaahu lhamsatu hayra tirmidiyi shantii baa werisay tirmidi maahane kana waxaa laga qaadanaya inuu xajku hal mar waajibo wixii ka dambeeya waa un qofka sunan tadawuc tadawucaas marka inuu badsado say u khayr badan tahay sababtoo ah nabiga calayhi salatu salaam wuxuu yidhi man xaja walam yarfud walam yafsuk rajaca ka yawmi waladadku umuhu hooyadiis maalintay dhasho kale soo laaba inuu tadawuca badsado say u dan tahay ay dad badanoo marka xoola haysta waxaa laga la-yahay kii waajibka ahay ee laga la-yahay cumar bnu khadaabna radia allahu canhu wuxuu yihi laqad hamamtu waxaan hamiyey an aktuba ilaa cumaali inaan dadka aniga madaxda gobollada madaxda iiga ah inaan waraaq u qoro oo aan iraahdo oo aanwa aamurahum aan amro an yafriduu an yafriduu inay ku fardiyaan calaa man laa yaxuja calaa man laa yaxuju qofka aan xajinaynin korkiisa aljizyata jizya aan hamiyey inaan dhaho dadka aniga cumaasha ii ah dadka aan xajinaynin oo awoodda leh jiziye ka qaada yahuud iyo nasaaroo kale loola mucaamila sababtoo ah ayagaan xajinin sababto ah maay marka xajka la joogo waliyullaahi dahlawi xujatullahi albaaliqa wuxuu leeyahay waxaa yahuud iyo nasaaro loogu shabahaa lianna yahuud iyo nasaaro diintooda wax xaji la yihaaho ka mid ma aha ninka salaada aan dukaninna maxaa lagu mitaaliyey mataqaana mushrik soo maa alcahd aladi baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar bayna arajuli washirki ninka iyo shirkiga waxaa u dhaxeeya salaada uu ka tago cilada waxa waaye uu leeyahay salaada ahlu kitaabka waa tukadaan ayaga ahlu kitaab salaad waa yaqaanaan diintoodana waa ka mid ahay mogtahay yahuud iyo nasaaro mushrikiintan salaad aqoonay wamaa kaana salaatuhum cinda albeyti ilaa mukaan wa tasdiiq boolis sacabtun leh waa iga salaad ma yaqaana marka ninkii salaada ka tagana mushrigaa lagu shabahay xajka ninkii ka tagana waxaa lagu shabahay kitaabiya lagu shabahay kitaab sababtaa mushrikiintu xaj waa yaqaaneen ayaga mushrig laguma shabihin sooma jeedi marka waa istimbaad aada u cajiib badan wuxuu u baahan yahay qofku marka inuu soo xajiyo waxaad arkay dad maalin walba xagga xag usii dhoofayo talyaaniga odayaal aadi jiray oo meelshaan aadayo inta ganacsi ka keenayo oo kan samaynayo hal mar weligood aan xajinin odayaal caajir konton jeer talyaaniga isaga daba noqday weligood aan xajinin kuwo kaloo khaliifiinana weligood ma xajinin intaasna siyaaray u socdaan afar labaatan waa ziyaaro shirkiya qubuurda la dawaafo iyo caro laga soo qaatay iyo baabuur loo ijaara unbay daba taagan yihiin xajkii ilaahayna waa naceen oo ma tegaya ayagoo awood u leh weliba kuwo culamaa suu-ana waxay dhaheen xaj lagniyaa waay dhaheen kaas kacbada xaj laniya waay amaa xaju iyo xaju lkhaasa kan waay dhaheen hay ummaday waala dad badan waxaan aragnay fuqaraa oo ay ka muuqataba faqriga lacagtau aruursanaayo soo u aruurinayo ama xoolihiisa soo gedgadayo soo xajka u aaday maa midkaanuna xoolihiisa waxaa qaba wadaad socdo un oo dhahayo diyaar hiblaayo waa keen xoolahaada reebaadiya xaj u gadgada xoolihiina laguma karo laakiin hebel u bixiya in marka inta laga booleysto laga qaato lacag ee xoolaha laga qaato waa badan tahay ay aabbahayo saasaan arkay oo kana ahaan arkay oo ziyaaradii hebelaha kan saan arkay ah, neef geelow seenayo inuu xajka u gadana waa ku dhib dadkii t allaba laguma weyneynin qalbigeeda waxaasoo dhan marka waa wada waa wada kuwo kalena iyaguna marka waxaan aragnay iyagoo banaanadaas joogo xoola haysto oo awood xajka u helaayo warmaa xajisid hadii la yidhaha waxay leeyihiin maxaan xajiya ay leeyihin aniga waxaaba eh, dhibaataysan hebel iyo hebel iyo eh, adeerkay meeshaas ku dhibaataysan yahay abtigaya meel heblaaya ku dhibaataysan hebelaan lacag u diraa iyo walaalkaya kenya iyo fadhiyoon soo dhoofinayo yurub keena iyo waxaas xaji loogama baahda adiga aabaha eh, waalidka iyo xaaskaada iyo ilmaha adig aada dhashay ayaa lagaa rabaa nafaqadooda ay waajib kugu tahay amaa qaraabada kale soo maha xajkaad ka hormarinaysa sababtoo xaqullaahi waa xajka adiga ma deeqi kartaa qaraabadaadoo dhan ma ka wada dhigi kartaa dad wadaa waxhaysto haddii la yidhaahdo yaan xaj la aadin ilaa qofku inuu dharijiyo qaraabadiisa maahan nin xaj aadi laha maba yahay marka baabkaasaa laga baxa qaraabada waxsiin xajkana aad haddaa isku keeni karin xajka horumari hal mar soo xaji hadhow waxsii marka qaraabada ma risqa hadday kaa waayeen hal mar maga hadaad dhibataba oo noolaal ahaayeen marka waxaa la rabaa inaan xajka la fududaysanin dalxiis maaha xajka dalxiis inta diyaarad la raaco la tago laga soo laalaabto maahane rixla iimaaniya waa riclo qofka uu baxaayo oo iimaan uu ku tacalluqo marka hal mar inuu waajibayo sheega nabiga caleyhi salaatu wasalaam inta kalena waa tatawucu yihi waxaa laga qaadanaa xadiidkan marka nebi waa ka aamusay ninkan su-aasha in laga hor dhaco nebiga caleyhi salaatu wasalaam inay xaaraam ahayd nebigu waa dhibsaday weliba midda kale waxaa laga qaadanayaa shay inaan marka eh, su-aal badan inta la keeno hadhow ummaddii lagu cusleeyo axkaamta sharciga waa midda ugu daran nebigana caleyhi salaatu wasalaam uu yihi muslimiinta waxaa ugu dembi badan nin shay xalaal shay aan xaaraam ahayn inta ka su-aalay su-aashiisa lagu xarimay shayga muslimiinta kaasaa ugu jurmi badan yiri nabiga caleyh isalaatu wasalaam waana midda allo yiri ya ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allaahu canha marka lama ogola su-aasha noocaas oo kale wa asluhu xadiidka asalkiisa fii muslimin buu ku sugan yahay min xadiidi abi hurayrata radia allahu canhu intaan marka de fadliga xajka iyo cidda uu ku waajibayo ayaa ku dhamaatay mawaaqiida iyo sifatu lxaj iyo wujuuh lixraam ayaa marka kadib ogalaa hada wabilahi tawfiiq wsala allah wasalam calaa nabiyina maxamed